ayuu baabkan u baab yahay ama axaadiista ku aroortay xadiidka laba kun toddoba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay ramat la abarna isxaaq ibraahim alxandari qaala anba'ana sufyaan ibnu cuyeyna can cabdillaahi ibni abi bakrin ibni muxamed ibni camr ibni xasm waahiqa can cabdilmelik ibni abi bakrin almakhzuumi waahiqa can khallaad ibni saa'ib ibni khallaad alansaari waahiqa can abiihi asaa'ib ibni khallaad waa saxaabi jaliila radia allahu tacala canhu ardaa can rasuuli rsulkan wuxuu ka wari sala allahu calayhi waali wasalam qaala rasuulkan wuxuu yidhi can rasuuli rasuulka al sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulkan wuxuu ka wari qaala rasuulkeen wuxuu yidhi jaa waxaa yimid jibriilu calayhi asalaam jibriil malakuljibriil ayaa ii yimid faqaala lii wuxuu igu yidhi nabigeena ayaa dhaha sala allahu calayh waali wasalam yaa muxamadu muxamadow mur waxaad fartaa asxaabaka asxaabtaada waxaad fartaa an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum dhawaaqooda iyo codkooda bitalbiyati xilliga talbiyada iyo labayk allaahuma ay leeyihiin inay codka kor u qaadaan saas far ayuu nabiga ku yidhi jibriil ayaa dhihii oo nabiga ku dhaha sal allahu calayhi waaali wasalam talbiyadii xalay ayaan soo marnay oo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata laka wاlmulk laa shariika lak labayka ilaaha alxaqina waan soo marnay intii yaroo cabdulaahi bin cumar uu ku kordhiyeyna waa tii aan soo maraynay ziyaadada yarayd oo cabdulahi bin cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhumana waa tii aan soo marnay talbiyadaas marka jibriil ayaa fara nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadii faro codka hor in loo qaado adilo kale oo kusoo soo aroortay ayaa jirta codka kor loo qaaday dhawaaqa in ajar badan iyo fadli badan laga heliyo waxaa ka mid ah xadiidka tirmidi iyo rag badan oo muxuu ahaa asxaabu sunanka iyo keyrkoodba ay soo saareen uu nabigeena leh sala allahu calayhi waali wasalam waxaa ugu fadli badan xajka noocyadiiskee u fadli badan baa la weydiye nabigeena sal slm markaasaa wuxuu yidhi alcaju wاaju alcaju wاthaju cajigu waxaa weya waa dhawaaqa aad ku sarreeya oo talbiyada kor loogu qaado labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariia intii dhawaaqaada uu gaari karo in la dhawaaqa fadli badan baa laga heli lidalik saxaabada nabigeena salى اllahu alayh wali waslm waxay ahaan jireen markii ay dilxulayfa ay ka xirtaan intayna buuraha muuqda oo controolka magaalada muxuu ahaa madiina ka yaro dambeeyo intaan la gaarin ka hore ayaa codkooda go jiray say u dhawaaqayaan labayk allaahuma labayk si daacadnimo ah oo qalbi iyo qowl isla jiro iyo ficil ay ilaahay subxaana watacaala u ajiibi jireen saas weeyaan marka alcaju waa dhawaaqaadka aad ku sarreeyo tan waxaa weyaan athaju waxaa weeyaan waa gawraca oo qofka udxiyada kulama ay hadyiga mar kasta ood badan yahay ajar badan baa laga heli marka xajka waxaa ugu fadli badan kan talbiyadana aada loo badiyey dhiigna muxuu ahaa la daadiyey oo oo xoolo la gowracay oo masaakiintii iyo intii rabaataneed oo xaramka joogto muxuu ahaa fuqaradii la dherjiyey oo icaamna la sameeyey ilaahayna loo dhawaaday subxana wa tacala dhawaaq looga dhawaaday saasuu nabigeen le sal allahu calayhi waaalihi wasalam baabu alcamali fi lihlaal markii dhawaaq la samayna oo lagu dhawaaqi talbiyada ama xajka lagu dhawaaqi maxaa goormay noqonaysaa amaba ah, camalkee la qabani oo maxaa ka horeeya weyaan xadii laba kun toddoba boqol iyo afari kontonaad waa xadiis daciifa qaala alimaam nasai alay ramat l abarna qutayb bn saciid qaala xadaana cabdusalaam ibnu xarb annahdi waa iqatun xaafidun lahu manaakiir munkar ayuu la imaadaa mararka qaar can khusayf khusayf ibnu cabdiraxmaan aljazri weyaan waa saduuq sayi اxifd hhy sayi اxifdi weeyaan gadaal damban isaga darsamay irjaan waa lagu tuuray dhowr cilad ayuu ninkaa khuseyfka qabaa sida aimada ay sheegeen can saciid ibni jubayr alasadi mowlaahum aiqatu tabtun faadilun faqiih can cabdilahi bni cabaas radia allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal slm ahalla wuxuu ku dhawaaqay xajkii iyo camalkii wuxuu ku dhawaaqay he halla wuxuu ku dhawaaqay fii duburi salaad salaaddii markuu ka baxay kadib ayuu ku dhawaaqay xadiidka laba kun toddoba boqol iyo konton iyo shanaad waa xadii daciif isna qaala alimamu nasa ala abarna isxaq bn ibrahim alxandali qaala ambana nadr ibnu shumayl waahiqatu dabt qaala xadaanaa ashca ibn cabdimalik axmaraani weya waahiqatu faqiih an xasan ibn abi xasan albasri weeyaan can anas bn malik wuxuu ka radi allahu tacala canhu arda ana rasuula sal sl sl wuxuu tukaday aduhra salaada duhr bilbaydaa meesha bayda la oo dilxulayfa ku dhegan ayuu ku tukaday oo banaankeeda weyaan uma kadibna rakiba wuxuu koray gaadiidkiisii wasacida wuxuu welibi nabigeena sii koray jabal bayda meesha banaaneed buurta ku dhex taala ayuu kor usuu koray kor usii koray wa ahalla bilxaji xaj ayuuna ka dhawaaqay iyo cumra xiina goortii salla duhra duhurka uu tukaday sidaa weyaan waa daciif xadiikaas xadii laba kun todoba boqol iyo lix kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasa barani cimraan ibn yaziid adimishq waa saduuq qaala anba'na shucayb ibn isxaaq ilumawi mawlaahum iqatun rumiya bilirjaac qaala akhbarani ibnu jurayj can malik can aziz ibn jurayj waa iqatun dabtun yursil wayudallis qaal samictu waxaa ka mal muxamed jacfar saadiq waa imaamu saduuqun faqiih yuxadidu can abihi abiis moxamed ibn cali ibn abi aalib waa iqatun can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anuma fii xaajati annabiy nabigeena calayhi salatu slam xajkiisii markuu ka warramay xadiidka dheera wuxuu yidhi jaabir bn cabdilaahi falamaa goorti ataa uu yimid nabigeena sal sl dalxulayfa dalxulayfa salla wuu tukaday wahuwa nabigeena saamitun uu aaminsan yahay oo salaad jahri meena salaad waxay ahayd siri ah xataa ata albayda ilaa aad bayda ka imaada markuu salaaddii tukada kadib uu iska aamusay kadib meesha bayda ayuu imaaday markaasuu kaga dhawaqaa meesha ku idmaaran oo ka muuqato wallahu aclam xadiid laba kun toddoba boqol iyo todoba kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi alay abarna qutayb bn saciid can malik ibn anas bn abd alhijra can muusa ibn cuqbat waxaa weeyaan imaamu fi lmahaazi iqatu faqih can salim mawla cabdilaahi can salim bn cabdillahi bn cumar ah waa iqatu faqih anahu salim samic wuxuu ka maqlay abaahu abiisu cabdillahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala anuma yaquul isagoo leh baydaaukum meeshiinan bannaan oo bayda aad leedihiin baydaaukum bannaankiisa haadihi ee tanna oo dilxulayf ku agtaala allatii taasoo takdibuuna fiiha aad ku been sheegtaan calaa rasul rasulka a sal slam inaad camal ku sameeyey aada sheegtaan maxay ta camal waa yani wuu la dha wuu la yaaban yahay maa ahalla muusan xirinin rasuula rasulka a sal slam ilaa min masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfa meesha hadduu ku yeela meelaan ahayn nabigeena kama xirinin sal allahu alayh waali wasalam riwaayaadka iyo saxaabada qaar waa tii ay bayde ka warrameen sooma oo baydadaas marka ismana diidaysa la socda waxay isu diidayna in sheegi waxay isu diidaynin nabigeena calayhi salaatu wasalaam labayk allaahuma xajan wa cumra ama marka hore inuu yihi labayk allaahuma xajan kadibna markuu bayde imaaday uu yihi labayk allahuma xajan wa cumra amaba labayk allaahuma labayk labayk allaahuma xajan wa cumra labayk allah nabiga kusoo celiyey ayada dhiman wax isdiida marka ma aha nin walba wuxuu marka sheegayaa meeshuu ku maqlay kullun taxadaa bima samicu bima ra'a wax isdiidaana ma ahan sidaa weeye wallahu aclam nacam wa dacfiga ku noqday dacfiga waxaa weeyaan eh, ana rasota eh, yani waxyaaba hadda taqriiban culayska u keena waxaa weeyaan eh, in baydadaas ayaa taqriiban culays u keeni de rag dacfina ay ku jiraanoo ninka la yihahda ninka la yidhaahdo xusayfa oo kale inta cilada ku jirta i saduuq waa kow sayi xifdi waa saddex ikhtalata fii aakhirihi afar rumya bilirjaac intaasoo ciladaa aad ku qotantay xadiidkaas waa kii hore kii khusayf soo maha kii dambe marka waxaa weeyaan oo asagana daciifka ahaa isxaaq eh, ashcas alxasan can anas cancanadaas xasanaa laga yaaba inay wax u keento maadaama xasan albasri uu yahay eh, tadliis lagu yaqaano in waxaa weeyaan cancanadaas ay wax keentana waa laga yaaba u keentay laakiin ka macno ahaan labada xadiid ma ashkaal ku sugan ma laha waa sanad mujarada lianna xadiis dambe oo soo socoto ayaa markaad kici waa xadiidka laba kun todoba boqol iyo iyo sideed iyo kontonaa sooma qaala alimaam nasaai aleyh raxmat اllah akhbarana ciisa ibn ibraahim alaafiqi waa iqa can ibn wahb cabdullah ibn wahb almisri waa iqat faqiihun eh, qaala abaranii yunis ibn yaziid ilayli waiqatu can ibn shihaab zuhri maxamed ibn shihab waa imaamkii ana salim ibn cabdillahi bni cumar ahbara wuxuu sheegay ana cabdillahi bni cumar ibn khadaab radi allahu taala anhuma waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi abdillahi bn cumar ra-aytu rasul rasulka ayaa arg sal slm yarkabu isagoo kori raaxilatahu gaadiidkiisii bidilxulayfa dulxulayfa ku kori oo fuuli weyaan hashi uma kadibna yuhilu xajka ku dhawaaqi xiina goortii tastawi bihi ay la sugnaato tastawi ay la ekaato bihi isaga qaa'iman xaalayd mid taagan markii hasha ay la istaagto oo isagoo taagan oo gaadiidka saaran ayuu nabigeena ku dhaada jir sal slm meeshaan marka waxaa weyaan qofka markuu cumro xirana ama xaj xirana gaadiidka aad saarneed markaad korto kadib adoo saaran siduu nabigeena sameeyey ayaa ugu qurux badan uguna wanaag badan iyadoo lagu digayo nabigeena sal allahu alay slam xadid kale noocaas waa imaan doona haddii laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam ibn yaziid adimishq waa saduq qaala anbana shucayba ibn isxaaq ilumwi mawlaahuma iqat rumya birja waay qaala anbana ibn jurayj cabdimalik bn cabdi ibn jurayj weeyaan qaala akhbarnii saalix ibn kaysaan waa iqatun dabt faqiih xaa xadiidku taxwiiliyey markuu saalix ibn kaysaan u gaaray wuu taxwiiliyey wa akhbarnii waxaa dhihi marka hadalkaa dambe waa ninka la yihahda abu cabdiraxmaan annasaa-i wa akhbarnii waxay warrami maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim waa ibn culaya wiilkiisii waa iqa qaala xadaana isxaaq yani ibn yuusuf yani ibna yuusuf alqurashi waa eh, waa iqa weeyaan waa iqa an jurayj can salim bn kaysaan can naafic mawla cabdillahi bn cumar waa iqa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cumar kaan waxaa yukhbiru mid ka sheega ama sheega ana nabiya nabiga sal slam ahalla inuu dhawaaqay oo tawxiidkii iyo waxaa weeyaan talbiyadii iyo xirashadii uu ku dhawaaqay xiina goortii istawad bihi ay la ekaatay ay la sugnaatay raaxilata hoshiisa ay la istaagtay istawad bihi ay la istaagtay wa qaaiman qaa'imatan xaalayda kii hor qaaiman qaa'imatan baa ku jirtay waaye hashi markay istaagtay ayuu nabigeena xirtay calayhi salaa slam xadid laba kun todoba boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alin axbarna maxamed ibn cali hamdani waa iqatun xaafid qaala anba'ana cabdullah ibn idriis وثقة فقيه عابد عن عبيد الله ابن عمر العمري وثقة ثبت وابن الجريج عبد الملك بن عزيز بن الجريج وابن إسحاق ابن إسحاق ومحمد ابن إسحاق ويان وصدوق يدلس الرمية بالتشيع والقدر ومالك ابن أنس ما بدأ الهجرة عن المقبري سعيد المقبري ويان سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقة عن عبيد ابن جريج عبيد بن جريج التيمي مولاه وثقة qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ibni cumar abdullahi bin cumar waxaan ku yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay tuhillu adoo ka xirani ama adoo xirani xajka iyo cumradii iyo wixii la midka oo acmaashaas noocaasa nusugi ida stawat bika goorta ay kula istaagto naaqatuka hashaada qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka al sal slm kaana wuxuu ahaday yuhillu mid xirto ida stawat goorta ay la istaagta bihi isaga naaqatuhu hashiisa wambacaat ay la kacdo kadib ayaa nabigan xihan jiray calayhi salaatu salaam isagoo dhulka taagan ama fadhiyo ma xihan jirin oo marka hasha intuu gaadiidkiisii koro weliba gaadiidka ay istaagto oo dhaqaaq ay u dhimanta markaasuu nabigan xihan jiray calayhi salaatu salaam marka qofka xajka iyo cumrada xihana marka sidaas ayaa qurux badan xilliga gaadiidkaada aad korto baskii iyo baabuurkii iyo aad korto in xirto ayaa faciidi aradiba ihlaal nufasaa baabu ihlaali nufasaa haweenayda dhasho oo marka ayada canug dhasho oo dhiig nifaaskii ku jirta si u iranayso baabkan ubaabi xadidka laba kun todoba boqol iyo kob iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai ala akhbarna maxamed bin cabdillahi bn cabdilxakam waa iqa can shucayb shucayb waxaa weeyaan ibn sacad aleyhi waa iqatun faqiihun nabiil qaala anbana ibn sacd mis waa faadil u ahaa waa ley ley ibn sacd almisri waa imaamka reer masr can ibn اhaad yaziid ibn cabdilahi ibn haad waa iqaة mkir can jacfar ibn muxamed wa jacfar saadiq wa saduuq faqiihu imaam can abihi abihiis oo moxamed ibn cali ibn abi aalib ah waa iq can jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic ruwaad qaala wuxuu yidhi jaabir bn cabdilahi aqaama rasuula nabiga wuxuu ku nagaaday calayhi salaatu wasalaam ama wuxuu nagaaday dheh aqaama wuxuu nagaaday rasul rasulka sl slm tisca siniina sagaal sana lam yaxuja uusan xajinin magaalada madiina ayuu sagaal sano jooga nabigeena calah sla slam bacd alhijra isagoo marna xajinin uma kadibna adana fi nnaas dadka ayuu ogeysay bilxaji xaj inay xajiyaan ayuugu yeeray falam yabqa muusan herin axadun qof oo yaqdiru awooda an ya'tiya inuu yimaada raakiban xaalu yimid wax saaran aw raajilan xaalu yahay mid lugayni ilaa haddii uu jiro qadima magaalada madiina ayuu yimid si nabigeena ugu dayda calah slat slam fatadaaraka annaasu dadka ayaa isciriiriyey liykrujuu macahu inay la baxaan awgeed ay isu ciriiriyeen xataa jaa ilaa u ka yimaada nabigeena sal sl dalxulayfa meesha dalxulayfa la yihahdo magaalada madiine maanta qayb ka mid ah noqotay fawaladat asmaau bintu cumays asmaa bintu cumays oo ayaa waxay dhashay muxameda bna abi bakrin muxamed oo ina abu bakr sidiiqa ayay dhashay faarsalat ilaa rasulilah nabiga alla adeeg u dirtay yaa loo diray abubakr ayaa loo diray sida noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala iyadoo marka xajkeedii ka waraysanaysa faqaala nabigan wuxuu yidhi sal slm ikhtasilii kormayna ama qabayso wastanfirii wastanfirii meesha dhiig uu ka soo baxaana shar oo dabool oo dhar iyo suuf iyo wii aad muxuha ku dabooli karto ku dabool wastan wastan wastadfirii waxaad meesha dhiig ka soo baxa ku daboosha bihawbin mara uma intaa kadibna ahillii xajka xiro iyo cumradii iyo camalkii nusuga xiro fafacalat way samaysay arrinka isaga ahaa mukhtasar xadiidka uu gaaban yaha wayaan lasoo gaabiya xadid laba kun todoba boqol iyo lix iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi ala abarna cali bn xujr wa iqat xaafid qaala anbana ismaaciil wahu bn jacfar ibn abi kaiir wa iqat habt qaala xadana jacfar bn mxamed asaadiq can abihi muxamed bn cali bn abi aalib can jaabir bn cabd lah radi alahu taala anhu radia allahu tacaala canhuma anuma yay qoranta qaala wuxuu yidhi nafisat waxaa dhashay asmaau bintu cumaysin ayaa waxay dhashay muxamed bna abi bakrin moxamed oo in bakr sidiiq ayay dhashay faarsalat ilaa rasul rasulka waxay u dirtay adeeg tas'aluhu ayadoo weydiinaysa waxay samaynaysa kayfa tafcalu si ay waxyeelaysaa faamarahaa nabigu wuxuu faray calayhi salaa slam an taqtasila inay qabaysato oo watastafira ay isku daboosho oy meeshii dhiigo ka soo baxay ku daboosho biawbiha maradeeda watuhilla kadibna ay xaj xirato sidaas ayuu nabigeena amarka usiiyey sala allahu calayhi waali wasalam markaa weenayda nufasada oo nifaaska qabto xajka ma ka baaqanaysaa maya kama baaqanayso laakiin waxaa weeyaan acmaashii waa sidii xaydkii oo kale asna markii waxay iska dhowraysaa iska ilaalinaysaa xilliga dhiigga intuu ka go-y inay waxaa weeyaan eh, kacbaday dawaafkeeda hawlihi ay gasho baabun fi haweenayda xajka xiratay amaba fi haweenayda xiratay oo ku dhawaaqda bicumrati cumra taxiidu kadibna xayd uu ku dhaca aw takhaafu ka baqda fawta alxaji xajka inuu ka taga ka baqda waxay samayn leed ee halkaan laga geliy insha allah tabaaraka wa tacaala ayaa ku dhawaaqday labayk allahuma cumratan ayay tihi kadibna xayd baa ku dhacay marka horena cumraysato oo cumrays ka gudato oo kadibna ay ajka u booday rabtay ama qiran bay ahayd laakiin cumradii ay ku dhawaaqday umradii ay ku umradii ay ku dhawaaqday kadibna xayd baa ku dhacay xajki inuu ka tagin ka baqaysa maxay samaynaysa xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad aad bay u badan tahay intayda hadda xujayda kenya ka imaada ama wadamada ka imaada in badan oo ka mid a ah dumarka markay meesha yimaadaan qaar badan oo ku dhacaa marka walaha waa qabsataa hawleeda waa ku dhacdaa weyaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imaam ibn sacid abarna qata ibn saciid qala xadana layt ibn sacd can abi zubayr muslim ibn tadus weeyaan waa waa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir aqbalna waan soo qaabilnay muhiliina annagoo xaj muhiliina annagoo ku dhawaaqayna maca rasul rasulka alma jirna sal slm bxajin xaj mufradin ee keligii ah xaj qalalan oo mufrid mufrad ah mufrid ah mufridiin aan nahay ayaan waxaa weeyaan ku dhawaaqnay mufradin wa aqbalat caaishatu caaishana way soo qabashay muhilatan iyadoo ku dhawaaqday bicumratin cumra xataa idaa kunna ilaa ma aan ka ahana bisarifa meesha sarif la yihahdo magaalada maka afkeeda ah carakat way hayshay bimacnaa xaadad xayd ayaa ku dhacay xataa idaa qadimna ilaa ma aan muxuu ahaay soo gaarno magaalada maka ufnaa waan dhawaafnay bikacbati kacbada ayaan ku dawaafna bisafa walmarwa safiy marwana waan marnay faamarnaa rasul nabga wuxuuna far sl slm an yaxila inuu xalaaloobo mina annaga man qof uu xalaaloobo lam yakun aanan ahayn lam yakun uusan ahayn dhah macahu isaga la jirkiisa hadyun aanan xoolo wadin qofka xoolo aan wadin inuu iska xalaaloobo ayuu nabigeenna amar nagu sii sal allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yihi jaabir faqulnaa waxaan idhi xalaalowga nabi allow aad nalada xalaalooba waa ke waa nooce ma mid kaamil ahaa ma mid nus ahaa waa ke qaala wuxuu yidhi alxilu kulluhu waa xalaalogitaan kaamila wax alla wixii ixraamkan iyo xirashada aad soo xirateen camalkan iyo nusugan idinkaga xaaraantoobo dhan waa lidin ogolya alxilu kulluhu fawaaqacna nisa dumarkanagii ayaan muxuu ahaa eh, ku dhacnay wataayabna biib waan isbarfuumaynana adar ayaan isticmaalnay walabisnaa iyaabana dharkanagana waan iska xiranay caadigaha ah oo talla walaysa baynana annaga dhexdanaga ma ahanin iyo bayna carafata carafa oo sagaalaadka ilaa arbacu layaalin afar maalmood basa noo harsama xajka dhanba afar maalmooda nooga harsan uma intaa kadibna ahlalna waxaan xiranay yowma tarwiyati maalintii biyo waraabiska oo sideedaadka ayaa ah, waxaan xiranay xajkii ayaan ku dhawaaqnay uma kadibna dakhala rasuula nabiga alla usoo gala cala caaishatu galay umadaas marka marka xajka xirteen kadib maya waa xilliga hore sarif markay xaydku ku dhacay kadib waa iyo xiliyadaas waa ee markii umadaas marka tii tartiibka faa'idaynaysa ma hadday tartiib faa'idaynayna meesha ay tartiib ka faa'idayn meesha hore markay xaydka ku dhacay sarif oo nabigu usoo galay calayhi salaatu wasalaam uma kadib dakhala rasul lah nabiga ale soo galay cala aishata usoo galay fawajadhaa wuxuu nabiga la kulmay tabkii iyadoo ooyeysa oohin faqaala wuxuu yidhi maa shanuki maxaa daaray oo kugu dhacay faqaalat waxay tihi shanii xaalkayga anii aniga qad xidtu waan xayday xayd baa igu dhacay waqad xalla الnaas dadkana way xalaaloobeen walam uxlil ma xalaaloobin anigana ma xalaaloobin dadku way xalaaloobeen ana ma xalaaloobin hy walam aطuf bibeyti beytina kuma dawaafin wالnaasu dadkan yadhabuuna ila aj dadka xaj ay u socdaan laan hadda ay u socdaan oohinta marka waxaa marka suuragal ah umadaas inay sideeda tahayba inay sideed taha laga yaaba oo oohinta ay laba jeer ama saddex jeer ahayd marka sarif uu nabiga u soo galay oo meesha ayada la degnaa inay oysay waxaa kaloo suuraayadna ah, muxuu aha markii dambe oo magaalada mala imaadayna inay oysay waxaa kaloo suuragal ah in markii dambe oo dadka ay xajka ay u dhaqaaqayeen inay oysay inta waa suuragal inay hal xaadisa tahayna oo waxaa weeyaan waa suuragal laakiin tan dambe inay hal xaadis ahayn ugu yaraan laba xadiid inay ahayd waxaa u daliila ah. alaanadaas hadda ayay dhaqaaqayaan hadda ay dhaqaaqayaan taas ayaa u daliil wallahu aclam waaya ولم طف maa waafin bاbeyti beytka alle والnaasu dadkan yadhabuuna ilى اxaj bay aadayan alaana hadda faqala wuxuu yihi nabigeen aليه الsلa sلام ina hada arinkan dhiigan kugu dhacay amru waa arin katabahu lah allo inuu ku qadaray calaa banaati aadam nabi aadam gabadhihiisa faktasili qabaysatunmaa hilli ku dhawaaq bilxaji ku dhawaaq fafacalat way samaysay wawaqafat mawaaqif meelay la istaagayo dhanay istaagtay carafa istaagtay musdelifa istaagtay hawlihay qabsatay xataa idaa ahurat xataa idaa ahurat goortii ay daahir noqotay daafat bilkacbati kacbada ay ku dawaaftay wa walmarwa dawaafu iyo waxay la imaaday iyo sacyigii uma qaala nabigeena wuxuu yidhi ala sl slam qad xalalti waad xalaalowday min xajatika xajkaadi wa cumratika cumradaada jamiican dhammaantood oo qiraan ba xaadiisu rogtay mujadan qiraan ba u noqdo xajkeedii faqaalat waxay tii ya rasul rasuulka allow innii aniga ajidu waxaan ka dareemaa fii nafsi naftayda annii aniga lamaa qof inaan dhawaafin bilbeyti beytka alle xataa xajajtu ilaan ka xajiyo riwaayo kalena waxaa weeyaan dadki waxay la noqonayaan xaj iyo cumro kala saaran anna xaj kaligiisaan la noqoni camalki waa hal xoogaho dhoay dhibsatay kow saasay ku tihi qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sla fadhab la tag biha iyada yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn abibakr sidiiq waa ninkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam martidii uu dhiibay abubakr oo labada nin ahaa nabigeena ala slam wataqaana qisadii mashhuurka ahayd oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam marti u lahaa uu yidhi yaa marti qaadi nin walba waxbuu qaatay marka laba nin ayaa waxaa qaaday oo habeenkii tacalluq iyo cunasiin u qaaday abubakr kadibna cabdiraxmaan ah, ibn abubakr sidiiq oo guriga joog ayaa cunadii iyo cashadii usoo diyaariyey cashadii ayaad usoo diyaariyey oo u keenay markaasa dhaheen wallaahi ilaa aniga gurigila ka yim afkama saarin war cuntada cuna liina lamayd maya ka yaabe dhaqankaasaa iska ahaa nag baa la keri waay raggii abubakr nabigana la soo dahay sal l slam meeshuu muxuu ahaa uu ku soo dahay saaxiibkiis mar dambu imaadeen xilli dambe la joogo markaa rag rag yoofa fadhiya oo wax cunno aan la siinin ayaa marka ard imaaday cabdiraxmaan wuxuu le marka markii waxaa weeyaan aan codkiisa maqlay ayaan kaadka galay iyo bowdka meelahaasaan ku dhuntay inaad igala dullaca ayaan ogsoona mogta oo ragga casharaanta aan dhigay lii qabsan doono markaasaa raggii yaa qundar warna caskiyow <laughs> kii meeshaan ahay raadina loo galay ayagaa u imaaday war cunada ma cuni weydin adagu sooyn ilaahay baraka idinma siiye waxba idinma barakeeyo cuntada cuna laa baaraka allaahu lakum ilaahay idinma barakeeyo u ku xaraafay cuntada cuna waxaad gaajo iskugu dilaysaan annagana noo qalbi xumaynaysaan raggii habaarkiisa wuxuu ilahay wariyay duca laa baaraka allahu yani waxay noqotay ilaahay ha idiin barakeeyo ay isu rogtay markaasaa cunadii ayada ahayd raggii intay cuneen ay ka dhargeen kay ka dhargeen waaa weya waa sideed wa iska bedela haba yaraatee malaha markii dambe waa la qaaday martida kale iyo ilaa guryaha nabiga la gaarsiiy sala allahu alayhi wasalam marka cabdiraxmaan waa ninkan ibn abi bakr sidiq radia allahu tacaala canhu wa ardaa waxay ka mid tahay min karaamaati alawliya karaamada awliyada ay ka mid tatan mucjizaadka ambiyadan waa gooni takfiir acaam waxaa weeyaan waa abu bakr karaamaadka ilahay uu siiyey ay ka mid ahayd radia allahu tacaala canhu wa ardaa cabdiramaan marka ninka la yihahdo ayaa nabigan amar wuxuusi wuxuu yidhi fadhab tag biha iyada la tag walaasha yaa cabdiramaan cabdiraxmaanow faacmirha ka sa cumraysi oo cumro ugu soo xir min atanciim meesha tanciim loo yaqaana maantana waxaa loo yaqaanaa masjid caaisha masaajidka caaisha waa meesha xaramka eh, uu ku idiliya ahlo qofkii maka jooga oo ree maka ah iyo qofkii maka gudaheeda inta imaada jooga cumro dam ah gudaha kama xihan karaan xaramka waa inaad ka baxda ood xilliga meesha banaanka oo xaramka banaankiisa ka soo xidhato xajka laakiin waa laga xihanaya gudaha laga xihanaya cumrada waa ka duwanta waa xikmatu baaliqa ilaahay xikmad uu isa keligii yaqaano weyaan rabbiga subxaana wa tacala marka saas yeelayaa lagu yidhi xaramka dhanka markii la aado sharqiga iyo bariga wuxuu ku idil yahay ilaa musdelifa yuu ku idaliyey musdelifa taqriiban meelahaas uu ku idaliyey gabagabadeeda oo carafo waa banaanka xaramkay ka tahy markii la aado dhankan koonfurta la aadana badxaa quraysh meel la yidhahdo oo taqriiban magaalada maka gabagabadeeda ah ayuu asna xaramka ku idaliyey marka dhankan la aado galbeedka iyo jiddo xaggeed loo soo baxana dhankaas xaramka waa soo dheri marka yani aad buu usoo baxaya ilaa labaatan iyo dhowr kilomitr ayaa marka xaramka usu soconaya meeshii aad taqaaneen oo eh, xudaybiya ay ka dhacday dagaalka muxuu ahaa heshiiska xudaybiya uu ka dhacay iyo baycat alcaqaba meesha ayadaa weyaan meesha ayada weyaan iyo khadkaas ku beegan hadda meesha ayada waxaa ku beegan meel bar control oo la yidhaha shumaysi oo aad iyo aad muxuu ahaa eh, u adeyg badan oo dadka aanan waraaqyaha lagu xajiyo iyo iqaamadaha aan wadanin iyo aada u dhibta marka shumaysigaas markay halkan ku taalo taqriiban jidkan oo hadda second avenue eh, halkan ama ugu badnaan aday ansaar sunna madrasada ansaar sunna intaas taqriiban waxaan u malaynayaa ugu badnaan shan boqoloo mitr ama afar boqoloo mitr ama saddex boqoloo mitr inahaas ayaa marka aad meeshii bart control ayaa xaramka laga gelaya booror aad u weyn ayaa lagu sameeyey oo aad u weyn oo la garan karo marka xaramka markii maka la jooga dhankan galbeedka aad buu dheeriyay waa labaatan dhowr kilomitr dhankan eh, barigana wuxuu ku idil yahay musdelifa oo carafo oo banaanka xaramka marka dhankan la aadana magaalada maka buuro ayaa xaggaas ka soo xige taqriib adxaa quraysh meesha loo yaqaano meesha ayada ah ayuu ku idil yahay oo tuulo wax yaroo adiga guryo yaraa xag ka jira markii loo baxa dhankaan marka waqooyiga oo madiine xaggeed loo baxa dhankaas marka magaalada maka bartamaheeda bartamaha magaalada ayuu xaramka ku idayi waa meesha loo yaqaana masjid atanciim amaba masjid caaisha labada waa loo yaqaana masjid weynaa ka dhisanoo halkaasa qofka cumrada marka rabo ayaad soo noqda waxaad arkaysaa hal maalin nin shan jeer ama afar jeer cumraysani twenty four hours nimankaan khaasatan ha u badnaadeena waxaa weeyaan eh, eh, nimankaan walaalaheeda oo hindida iyo bakistanta iyo bangladeshka iyo dadkaas khayr jeclaa adduunka cidka khayr jecel soomaaliya khayr jeclaa yihahdeen waxa aan inaba caadi ahayn cumradaas maanta dhan markaas hooli madaxii oo eber ahaad hoolaya maanta dhan masakiinta soo umar marin eber waxba wax ku yeel haba yaraat malaha qaarkood waxay samaynayaan qaybay qayb ay ka gooynayaan qayb ay hoolayaan markay soo yarbax timahoodana laba maalmood ku jooga kuwaa soo baxaanba kuwa noo kale maaha bug marka waa hoolaan dhankaan ay ka hoolaan ma soo maraysaan danka kale ka hooli haddana intuu ka hooli maanta saasay u wadayaan waxyaabaha igu yaa badnaa xajka u ka horka waxaa ka mid ahaa nin waayeela ah oo siddeetan jir iyo toddobaatan jir udhexeey iyo xaaskiisii oo ayadna saas oo kale ah oo london ka soo baxo hindiah london ay ka imaadeen xajkii ayay socdaan waxay igu dhaheen marka annaga xajkaan aan ka xajinayn mataqana annaga xajkaan mar naa dhamaysan wi aj ajile ajini annaga labada nagaba nabi maxamed an ka xajinayna sal allah alay slam <laughs> waaye nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaan ka xajinaynaa yab war warhubsada waxay dha annaga meel dada naga soo ma jeeto xajka naga annaga maraan soo gudan soo gudanay soo gudan soo gudan hadda nabi maxamed xilligaan ka xajin laynan joogan hadda sanadkan labada annaga waxaan isugu soo lug darnay inaan nabi maxamed ka xajina sal allah alay slam khayr jacayl bal fiiriya marka wuxuu ka xajinayaa waxaa laga yaabaa aqriibadiisao dhan iyo awowyaalkiiso dhan inaad soo dhameey oo saad ugu cumaraysana ugu cumaraysana ugu cumaraysana middaas culimmaduna ay ka hadleen ficlan oo masalada ayada waa masale khilaafiya oo muxuu aha tikraar alcumra fii safra waaxida hal safar inaad cumrada aad ku celiso ad ku celiso ad ku celiso ad ku celisa masaladaas culimada aad bay uga hadlaan waxaa weeyaan ma banaanay qaar leeyihiin ma banaan waxaaba u banaadeena culamada xaramka jooga oo jawaanib kaleo laga fiirina waxaa weyaan ciriirigaas aad abuuraysa iyo dadka ad dhibaysa iyo waxyaabahaas oo dhan iyo yani xitaa nabigeen inuu samayn oo caaisha ay u deliishaan ayaga marka caaishana marka xaalad khaas waa ay leeyihin o adi masale iska khilaafi waa calcumuum marka xaaladda ka jirta waxay ahayd marka caaisho in la yidhi cabdiraxmaan oo wad oo cumro usoo xir halkaasay cumro ka soo xiratay oy kadibna cumraysatay wallahu aclam hmm. Hmm. ku jira ku jira oona cumro bas mise ah. aj way ukaadini ilaa uu ka dhamaado ilaa ajka ilaa xaydka uu ka dhamaado dawaaf ma samaynaysa camalka waa sugi yani amaashii ugu darnayd qof ba arafa alxaj carafa samayn waa noo imaan doontaa a ajkii haddii carafa ay istaagtay waa kaa tega waa carafo carafona xayd qab amaba nifaas qab ama daahir ahaw ama janaabo qab waa istaagaysaa isaga dhib ma jiro dhagax tuurku waad dhagax tuuraysaa xoolihii waad gowracaysaa timihii waad gaabinaysaa yacni camalkii oo dhan waad samaynaysaa ilaa dawaafkii iyo wixii la xariiray kaas marka waa iska joogi dawaaful ifaada marka haddii ay bil xataa ay xaydka ay qabto way sugi laakiin dawaafulwidaaca oo waajibaadka xajka ka mid a ah haddii ay safartii ay la socotay gabadha ay ka tegaysa ama diyaaradda ay ka tegaysa waxaa weeyaan gabdhaha xaydka qaba waa laga cafiyey ilaa anahu khufifa can ilxaa'id laakiin dawaafulifaada asaga waa rukni meel looga dhaqmana way joogi meeshaas halkaasa joogi haddii kale xajilaan baa ku dhex waaya xadiidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai axmed abarna moxamed ibnu salmata moxamed salmata almuraadi sooma wa iqat alxarit miskiin qira'at alيh an asmع iqat dabt wاlafظu lahu can ibn اqasim cabdiرaحman bn qasim اcutqi wa iqa qala xadaثanii malik imam hijr can mishaabi zuhri can curwat bn zubayr can caaishaةa radi allahu taala an ardaha qalat waxay tir umuna caaisha kharajnaa waxaan baxnay maca rasul nabiga la jirkiisa ayaan baxnay sal slm fii xajaة اlwidaac ama wadaac xajka sagootinta faahlalnaa bicumrati cumro ayaan ku dhawaaqnay uma qaala rasul rasulka wuxuu yih sal slm man kaana qofku ahaaday macahu man kaana qofku ahaada macahu isaga la jirkiisa iyo maciisa hadyun xoola oo xaramka u wado hadyan baaliq alkacba falyuhilla biاlxaji maca alcumra xaji cumraha israaciyo oo qiraan ha sameeyo uma intaa kadib laa yaila laa yaxilu uma intaa kadib laa yaxila ma xalaalooba xataa yaxila minha minhumaa jamiica xajkii cumrada ilaa ka xalaalooba ma xalaalooba laa yaxilu ma xalaalooba la yaila xataa laa yaxila xataa yaxila faqadimtu makata maka ayaan imid waana xaaidan anoo xayd qabo falam ataf bibeyti beytka lama dawaafin walaa bayna asafa walmarwa safiy marwa inta dhexaysa maan dawaafin fashakawtu dalika ila rasul rsulkan u sheg sal slm arrinka isagaa faqala wuxu rsulkeena alah sl slam inqudi waxaad furfurtaa ra'saki madaxaada furfur oo timihii iska furfur wamtashitii shanlayso oo dhaq waahilli bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci cumrata cumradna iska dhaaf yani cumrada kaligeed iska dhaafe xajka cumradiisa dhexgeli waa isdhegeli faacaltu waan sameeyey cumradeeda inay mugto ay samaysaa ahayd oo camalkeeda la imaada ma jiro hadda marka waa isdhexgelinaysaan saas waa macnaheeda wallahu aclam fafacaltu waan sameeyey falamaa goortii qadaytu alxaja xajka aan gutay arsalanii rasulla nabiga all wuxuu ila diray maca cabdiraxmaan ibn bakr sidiiq ila tanciim meesha la yihahdo faactamartu waan cumraystay qaala wuxuu yidhi haadi haadihi cumradan makaanu cumratika cumradaadii hore ood goonida u samayn laheyd booskeedii ay ku gashay faaafa aladiina faaafu way dhawaafeen hadalkeedu waa dhammaaday saxaabada kale marka ay ka sheekaynaysaa faaafu way dhawaafeen alladiina saxaabadii ahalluu bilcumrati cumrada muxuua kaligeed xirteen bilbeyti beytkay ku dawaafeen waa xajka ka hore iyo wa bayna asafa walmarwati ayay muxuu ahaa mareen uma xalluu waa xalaaloobeen uma intaa kadib taafuu waxay dawaafeen tawaafan aakhara tawaaf kale ayay dawaafeen bacda an rajacuu markay ka soo laabteen min mina mina lixajihim xajkooda ay u dawaafeen waa dawaafu eh, ifaadihi ama dawaafu ziyaara la yihahda ama dawaafu lxajin waa la yihahdaa ama ladiin saxaabadii iyo xujaydii jamacu اxaja wacumrata cumradii xaj kusu dareen fainamaa in kalena dawaafu waxay dawaafeen dawaafan waaxidana dawaaf ayaa dawaafeen waa saas weeyaan waa qolyihii qiraanka ahaa baabur ishtiraadi fi اxaji xajka in shardi la xirto ayuu baabkan u baabiya marka xajka aad xirnaysa labayk allahuma xajan aad leeda hadii aad xanuun isku ogsoontahay inaad tiraad ilaahay xanuunka duu i qabta halkaasaan ku xalaloobaya aada isla ogeni ama xanuunka noocaasay ama aad ka baqayso haddii kaba soo qaata hadda waba iyo xanuuno badanaa jiraan karoona iyo waxaan ilaah naga badbaadiy subxana watala dhibaatooyin badan ayaa jiraan haddii xaalad ay noocaas tahay amaba cadow inaa xajka aad kuu diida aad ka baqaysid amaba sharcigaba kuwa iskumakaa xirna in ay qolyahaas maruurka afiisha qolyahan jawaazaadka ay yihahdaan immigrationka ay dhabku siiyaan oy xabsi ku dhigaan aad ka baqaysid xerta jaamacadda ma idin dhiganaysid ayaa hawshaas u badnayda intii sano oo meesha aan joognay inta waraaqna la siiyey waa yaray ardayda jaamacadda dhigta inta waraaq la siina waa kow iyo laba iyo saddex wa haddii aad labaatan sano joogta waxaa laga yaaba labaatankaa sano afar jeer in lagu siiyo tasriix aad ku aadileed inta kale waxaa wayaan bermudowa yarata markaad bermudadiis markaad dhab lagu siiyo ishtiraadka markuu ardaydaas aad u isticmaali jirin ilaahay haddii ay igu dhigto qolyaha ay igu dhagaan jawaazaadka iyo migrationka oo xabsi qulublaysi halkaas ku xalolooba muxuu ogow ishtiraadka markaas waa ishtiraadka kaas weyaan waaya xadiidka laba kun toddoba boqol iyo ishtiraadkaas marka ma banaan yahi mise ma banaan wuu banaan yahi saxaabada qaar ayaa xooga wax ka keenayaan laakiin xadiista nabigan ay ku cabay alayh sala slam xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai ala akhbarna haarun bn cabdillahi xamaan albaqdaadi waaiqa qaala xadaana abu daawuud sulayman bn daawuud waaiqatu xaafid qaala xadaana xabiib xabiib ibn abi xabiib aljarmi waa saduuqun yukhطiu can camr ibnu harm ibnu haram mise maxaa idiin qoran raada maxay tahay haram mise harm harim miya harim harimi sooma can camr ibnu harim alasdi waa iqatun can saciid ibni jubayr can mawla abdla mawla cabdillahi bni cabaas labada nin baa imaamya saciid iyo ikramaba can ibni cabaasin taala anuma ana duwaca gabadha dubaca la yihahda araadat waxay doontay alxaj xaj ayay doontay gabar la yihahdo saxaabada nabigeena ka mid a ah saxaabiyaadkii doonaysay fa amaraha nabiyu nabigeena wuxuu fary sal slam an tashtarita inay shardi xirato fafacalat way samaysay can mri rasul rasulka amarkiisa ayna ku samaysay sal allahu alayhi waalihi wasalam iyadoo amarka nabigeena ka duulaysa ayay shardiga xiratay kayfa taquulu kayfa yaquulu qofka suu dhihi ida shtarata markuu shardiga xirnaa suu dhihi markii aad inaad shardi xirata ay noqoto seedahaysa xadid laba kun todoba boqol lix i lixdanaad waa xadiis xasan saxiix qaala alimamu nasa alih abarna ibrahim ibn yacquub yacquub ibrahim ibrahim ibn yacquub ibrahim yacquub miya waa iqa qaala xadaana abu nucmaan abu nucmaan waa moxamed ibn fadl asadusi waa iqatu habtun tagayara fii aakhirihi qaala xadaana haabit ibn yaziid alqaysi waa iqatu habt waxaa weeyaan haabit ibn yaziid alaxwal weeyaan qaala wuxuu yihi xadaana hilaal ibnu khabaab alcabdi waa saduuqun tagayara biaakhirihi qaala sa'altu saciid ibn jubayr saciid ibnu jubayr can rajuli baan wax ka weydiiyey yaxuju xaji yashtaridu weliba shardisto oo shardi xirto qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda saciid ibnu jubayr asharu shardiga bayna الnaas dadka ayuu dhexeeya laakiin ilahay aan la xirna maxay ta arrintaasu la yarayaa bayn faxadatuhu waxaan u sheegay xadiiahu yacni cikrima xadiidkiisa ayaan u sheegay faxadaanii inuu ii sheegay an ibni cabaasin inuu iga sheegay an ibni iga sheegay ana dubaca gabar dubaca la binta zubayr binta cabdilmualib ibna cabdilmualib ah atat annabi nabiga nutimi sal slam faqaalat waxay tii ya rasu rasuulka allow innii anigu uriidu lxaja xaj ayaan doonaya fakayfa aquulu maxaan dhihi ishtiraadkina waxaa weeyaan waa ku jira meesha oo ishtiraadkina u sheegtay qaala nabigeen wuxuu yidhi alay sl slam quli waxaad tidhahdaa labayka ku ajiibay oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba allaahuma alla labayka ku ajiibay wamaxillii makaana xalaalowgeyga meesha aan ku xalaal noqoni min alardi oo arlada ka mid a ah, xayu waa meeshii taxbisuni aad igu xabisto meeshii aad igu xabista adiga ood igu celisa oo igu qabsata wax i xabisa ay igu qabsadaan halkaas ayaan ku xalaaloobaya hay fa laki adiga ayuu ku sugnaaday calaa rabbika rabbiga mastatnayti waxaad soo reebatay xajka haddii intaad caadi u xajisay labayk allahuma xajan a cumratan aa tirahda xajan a cumratan aa tirahda ma cumratan aa tirahda kadibna aad toos ilaahay uu ku waafajiyo oodan xanuunsanin oonan cadow uusan ku reebin oy muxuu aha qolyahan eh, immigrationka ayna ku celinin ood xajisa waa sida la ahlan wasahlan laakiin haddii intaad xajisa marka meel lagugu xabisa meesha ayada ayaad ku xalaaloobaysaa ilaahayna wixii aad muxuu istidna ood la imaaday wuu kaa yeelaya wayna ku sugantay ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid laba kun toddoba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qال الإمام بن أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي وصدوق قال أنبانا شعيب بن إسحاق القرشي وثيقة رمي بالرجاء قال أنبانا بن جرج عبد الملك بن عبد بن جرج وهي وثيقة ثبت أها يرسل ويدلس قال أنبانا أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس وصدوق يدلس أنه سمع وحو كمغلي سماع يشيك مرك تدريس كسمر وجهه كبحي أنه سمع طاووس طاووسا ابن كيسان ويان طاووس طاووس ابن waa taawus mawla cabdilaahi hay taawusna kaysaan soo ma hay wacikrima cikrima mawla cabdilaahi ibn cabaas yukhbiraani labada oo sheegi can ibni cabaasin radi allahu tacala anhum a ka sheegayaan waraximahum jamiica qaala ibn cabdillahi bn cabaas jaءat waxaa timid dubaaca bintu zubayr ayaa timid ilaa rasulilah way timid sal slam faqaalat waxay tii ya rasul rasuulka allow inii aniga imraatun haweeney ayaanahay aqiilat culus qofku markuu culus yahay inta badan caafimaadkiisana waa yar culusaada wainii ana uriidu waxaan doonay alxaj xaj ayaan dooni fakayfa taamurnii maxaad i faraysaa ama seed i faraysaa an uhila inaan u xirto qaal wuxuu yidhi ahilli xiro washtaritii shardi xiro ina maxilii makaana xalaal awgeyga xayu waa meel xabastanii aad rabbi ugu xabisto inay soco laga yaabo dadka xajka qofkii rabo oo damacsan buurri a iska ilaaliyo dadka buuran imtixaan baa haysta dadka fagiga mataqaanaano hor u dhuuban ama rag ha noqdeena ama dumar ha noqdeene sida faraska ay u kacayaan orod ay ku jirayaan laakiin dadka yara muxuu ishaysta maataan oo is yaro wata dadka ayaga waxaa weeyaan way isgoynayaan lugiya isgaari iyo boodiyooyinka halkaa isgaari bas laba jeer haddii ay saa saa isu maraanba dhiiggaa ka dii marka dhiiggaa ka dii waxyaabaha igu yabna waa ka mid ah gabdhaha gabaraa la ajisa gabdho badan oo halkan ka tagay labada kun iyo saddexdeed oo nairobi ka tagay ayaa nala socday oo xaj aaday dumar gabadhoona reer marka ahaydo asiirkii sacuudiga iyo iyo mukayifkii ayaa ku dhacay oo marka iska fadhidi waana qof yar xataa qof weyn maaha qoftii marka way xishooni gabdhihii kale way ordayaan sida araskii saasay leeyiin noista qaar ka imaaday qaar narobi ka tagay iyo hakada waa dudayaan ayagaa naga ord badan qaarkood waxaa way war noo sug noo sugaan leey gabadhii marka arba tallaaba ha qaado ma un luudi oo la riixi qof ay u sheegi haba yaraatana ma laha ilaan qofki intaay dhaawacantay dhiiggeeda isku darsamay intaana way xishoona inay dhahdo waxaa weeyaan war waa dhaawacmay waxad yeelaysaan si yeela waxay un isdhibto ilkaha halkaas qof geesi ahayd ay adkaysato markii aan dhagaxa soo tuurnay oo muxuu ahay dawaafalifaadae noo dhiman yahay intay meel fadhiistay wax alle wixii ohoynhoy celinaysa ay hal mar siidaysa ilan mogta camalkaad socodkao soo dhammaado waxaa noo dhiman marka camal loo tartiibsan kara intaas waa iscelinaysa gabdhihi haddii ay hoos u waraystaanba waa qof dhintayba qof noolba ma ahaba mashkiladda marka waxaa weeyaan qofka markuu yara buuran yahay dadka qaar waa kala waxaa weyaan lugahooda waa kala duwan yihin ataa qof aan burinina mararka qaar ah, waa istaabani waa kala duwan yihin sinahooda kala yaro qaar sinahooda yar waas qaarna waa isku dhow yihin marka qofkii jirka istaabana khataraad ku jira horta burida markaad xaj ku socota wakaa soo wadi haddii marba xoogo eh, jirkaada yara buuxa jeebka maujeeda laba iyo saddex bufasliina gasho ma garad markaad masquul aad gashaba bawdooyinka iyo maniqadaas oo dhan fasirin u qaade waxaa weeyaan buluq kusii buluq rag aha oba dumar ahaw bas waxa marka waxaa weeyaan sibiq sibiq ba wax dhiba ma jiro wax dhiba ya sakiirta geela ah, ah. fasinta la mariyaa marka waxaa weeyaan qofki yaro is yaro buuxa ama qof dumar wada oo yaro buuxda waa in fasirinta marka jeebka aad aad kugu jiro bas fasirinta umaalmarsani waxaba yaraata eh dhaawac xataa hadduu dhaawac jiro wax la dareema malaha wabilahi tawfiiq waa la ordi marka culayska ay gabadhan sheegeen kaas waa waa ina qofku waa iska fadhiisanaaba gab meelaha qaarna gaadiid lagu mari karo oo baabuurta haddii aad xataa raacirayso intaad maka ka baxda aad ilaa carafa aad baabuurku tegi lahayd waaba zaxma waxaa laga yaabaa inaad sagaal saac toban saac bas aad saarnaad waaba dhimatay mararka qaar waa kulayl yani xaalad adag wa qiiqi xataa baabuurta iyo wixi iyo waa rafaad waay xadiidka laba kun todoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadis صaxiixa qala imam nas abarna isxaaq bn ibrahim alxandli qala anbana cabdirazaq bn haman sancani wahiqat xaafid qala anbana macmar bn rashid alazdi wahiqat dabt can azuhri maxamed shab zuhri can curwa bn zubayr can caiشhata radi allahu taala anha an can caiشhata ayaa curwo ka wariyey an hishaam ibni curwa can abihi can caaishata kii hore zuhri ayaa curwo ka wariyey curwana wuxuu ka sii wariyay caaisha qaybta labaadna hishaam ayaa curwo ka wariyey curwana caaisha ayuu ka sii wariyey waa laba ariiq yani curwaha marna waxaa ka wariyey hishaam oo wiilkiisii ah marna waxaa ka wariyey zuhri ayaa ka wariyey ibn shaab zuhri maxamed shaab zuhri qaalat waxay umana caaisha dakhala rasuullah nabiga alla isoo u soo galay calaa dubaaca gabadha dubaaca la yidhaha ayuu soo galay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuul rasuulka allow inii aniga shaakiyatun waan cajisna waan sheeganaya culayskii ayaa keena mogta xanuunna waa jira wainii ana uriidu aj culayska la sheegaya ataa ina buurinaa xanuunahay laga yaaba wainii ana uriidu aj aj ayaan dooni faqaal laha nabi nabig wu ku yri sal slm xuji xaji washtaridii shardi xira ana maxilii makaana xalaalowgeyga iyo meeshaan xalaal ku noqonay xayu taxbisunii meeshaad igu xabiistay way rabbiyow aan ku xanuunsado qaala isxaaq wuxuu yidhi ibnraxwey weyaan qultu waxaan u iri licabdirazaq waxaan ku idhi ibnuraxmaan sancaani kilaahuma can caaishata hishaaman wazuhri hishaam iyo zuhri labadaba caaisha ariiqaas ay mareen qaala wuxuu nacma qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i wuxuu yidhi laa aclamu maogsoon axadan qof asnada hada alxadiid xadiidkan musnad ka dhigay oo nabiga ku xiriiriyey can zuhri zuhri muxuu ahaa oo zuhri inta mariyey kadibna zuhrina uu ka sii wariyey curwa kadibna curwana uu ka soo wariyey caaisha uu ka wariyey hayra macmar macmar inaan ahayn wallahu subxana wa taala macmar laakiin ibn rashid alasdi waa iqa wax ishkaaloo ku sugan ma lahan weyaan baaba maa yafcalu muxuu samaynaya man xubisa qofkii laga xabis alxaji xajka oo lam yakun ishtarata shartin aan xirinin qofkii sharti xirtay warkiisa la galay meeshaasu ku xalaaloobaya hadduu hadi wada meesha ku gowracaya haddii kalena khalaas bilahi tawfiiq faaba dhamaad warkiisa qofkii shardi aan xirinayn marka hore oo kadib la xabisay muxuu samaynaya xadii laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai aleyh ramat aleyh raxmat ullah akhbarna waxaa noo warramay axmed ibn camr ibn sarx waa iqa wاlxaariث ibn miskiin miskiin qira'atan aleyh waan asmع can ibn wahb cabdillahi ibn wahb ilmasri qaala akhbaranii yunis ibn zayd اlayli can shaabi zuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar qaal wuxuu yidhi raggaas kulli waa taqaana waa rag iqa oo muxuu aime iyo xufaad iyo fuqaha iskugu jira qaala wuxuu yidhi salim kaana ibn cumar cabdillahi bn cumar wuxuu radi allahu tacala canhuma yunkiru mid inkiro oo diido alishtiraaطa shart in la xirto fi lxaji xajka ayuu diidi jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray alaysa miyuusan ahayn xasbukum mid idinku filan miyaynan ahayn sunata sunatu rasuuli lah sal sl sl rasulka sunadiisa soo mid idinku filan ma ahan alaysa xasbukum sunatu rasuli lah sal sl sunadii marka waxay noqonaysaa faacilkii in xubisa ahayd in xubisa axaduku midkiin haddii laga xabiso can ilxaji xaj haddii laga xabiso oo xajkii laguu diida ood kuu suurgeli waayo baafa bilbeyti beytka ilay awaafi wabisafa walmarwa ayuu mari uma kadibna xallu xalaalooba min kulli shayin shay arkaba xataa yaxuja ilaa u ka xajiya caaman qaabilan sanad kale wayuhdii wahadiyeyni hadiga ayuu muxuu ahaa meesha ku gowra wasooma wasooma ila majid hadiyan hadiya haduusan helin laakiin haddiiba aj kacbadiba ligaarsiini ka war kacbada waa dee la gaarsiinin ka hor yan adoo shardi la imaanin haddii aad kacbada gaarto laakiin eh, aad xajku aad wadi weydo saanad samayn ad kala jeeda imaamkana wuxuu soo deliishaday arrinta iyada weyaan hay an abihi cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu ta anuma anahu cabdulahi bn cumar kaana waxaa yunkinu mid inkira alshtiraada fi lxaji xajka in shardi la xirto wayaquul wuxuu dhihi jiray maa xasbakum sunatu nabiyikum maa xasbakum mid idinku filan ma ahan miya sunatu nabiyikum nabigeena sunadii sala allahu alayhi waali wasalam inahu nabigeena calayhi sala slam lam yashtarid isaga shardi ma xiranin laakiin yuusan isaga xiranayn saxaabada kale ayaa waxaa weeyaan xirta ayuu ku yidhi oy gabadha ka mid tahay haddii aan hadda aan soo maraynay fain xabasa hadduu xabis aadu axadaku midkiin xaabisun mid xabisa falyati lbeyta beytka io kacbada ha taga waliyatuuf biha ku dawaafa wa bayna safa ha maro uma liyaxliq ha xirto aw yuqasir ha gaabiyo timihiisa uma inta kadibna liyuxlil xalalooba wa calayhi lxaju xajiga korkiisa min qaabilin sanad soo socda imaamka wuxuu u daliishana qofkii shardi xirtay la garay laakiin qofki shardi aan xiranin see la yeri tan koobaad cabdulahi bin cumar inkiraadu inkira waxaa weeyaan isaga muusan arkin wuxuuna daliishaday hal qodob qodobka muxuu yahay nabigeena ma samaynin laakiin axaadiista nabigeena alayh slat slam ama waa qowl nabi ama waa ficil nabi amaba waa sugitaan taqriir oo nabiga hortiisa int wa lagu sameey u yidhaahdo amaba waxaa weeyaan ifadiisa khalqiga ah oo abuurka ah iyo ifadiisa khulaqiga ah, waas marka sunna la yihahdo magac kore marka saddexdaas qodob mid ka mid bay ahaan lahayd nabiga ficil qowl ahaan ayuu ugu dhawaaqay oo wuxuu ku yidhi ishtariti ana maxilii xay xabastanii oo taxbasuni saasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ficil ahaan aragti uusan u arkin ma diideysa marka in xadiidka lagu dhaqmo tan labaad imaam النaسائي wuxuu u daliishaday ma yafcalu man xubisa can اxaji walam yakun ishtarطa wuxuu u daliishana qofkii shardi aan xiranin wuxuu samaynayaa ficilka cabdالlahi بn cumar uu in la samey uu faray oo ah in kacbada la taga dawaafkii kaba soo qaad waa lagu xabisay markii lagu xabisay xajki waa ku dhaafay xajki waa ku dhaafay maalintii labay tobanaad saddexiy tobanaadkaa tagtay oo m carafan lasoo dhaafay oo waxaa weeyaan wax walba ay dhammaadeen maxaad samaynaysaa marka xajkina waad ianta ama waxaad xihan eh, qiraan ama ifraadkaad xihan waxaad samaynaysaa uu leeyahay dawaafkii ayaad samayni safay marwana waad mari waad xalaaloobi kadibna sanad dambana soo xajinaysa saas ayuu leeyahay eh, radia allahu tacala canhu arda hada wallahu aclam wsal اllah sala abdi rasul mustafa